wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo galayso taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen oo ciidamada deegaanka iyo al-shabaab maanta ku dhex deegaanka hoodley oo hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud hadaba waxaan eegi doonaa qaabka dagaalkaasi uu ku bilowday maadaama ay meelaha si tuugasi ah ay kusoo galaan kooxda khawaaristu iyagoo dad shacaba isku soo ekeysiiya ayay meesha yimideen afar kamida ah ciidamada awsleyda ayayna meeshaas ku dileen kadibna waa isaga carareen meesha waa isaga baxsadeen iyadoo soomaaliya in badan ay goobaysay kursiga ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad ayaa maanta waxaa loo magacaabay madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare kursigaas waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubnaha baarlamanka puntland oo maalinta berita ah loogu yeeray kulan deg deg ah kadib go-aan ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee maamulkaas oo looga diiday kororsi ay samaysteen muddo hal sano ah xildhibaanada baarlamaanka puntland haddaba waxaan eegi doonaa waxa laga filan karo kulanka maalinta berita ah waxaa la sugi karaa keliya inay baarlama ku beri buuqda ay goaamo khaldan usoo saaraan arday doona waxay dhihi karaan maxkamadan kala dirnay arday doona xukuumadan baalgaraynay go-aamo khaldan oo jahwareerina waxaan anigu toonsanahay inay isla ogyihiin madaxtooyada iyo baarlamaanku in khilaaf siyaasadeed la abuuro qodobadaas iyo qodobadii kale lagu soo korna intaan barnaamijkeena aynu ku guda jirnay ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb kaha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla rooble keyse ee farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale iyo xog warays soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas kugu masiixi aad ku gubataaye geedii dhulkuba kuu dacwiye aad xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasir jeelal soomaaliya ayaan kii kala gegima ina kala geeyi gurma go-anin gegan iyo allow geed qalalay kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi weeyaxasee kudila gananta mooryaana yay goola tiifta dhugaagorodda kaafuule aar kuu gabbada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul curmaani rubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin

gadowiya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaadin leenahay aynu ku bilownay waxaa maanta ciidamada deegaanka iyo xubna ka tirsan al-shabaab dagaal culus oo ku dhex deegaan lagu magacaabo hoodley oo hoostaga degmada celdheer ee gobolka galgaduud qasare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay dagaal muddo kooban halkaasi ku dhex ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab deegaankan ayaa waxa uu ka xigaa dhanka xaradheere degmada ceeldheer iyadoo oo qiyaastii uu u jiro degmada ceeldheer siddeetan kilomitir halka afartan kilomitirna uu ka sokeeyo degmada xaradheere ee gobolka mudug ciidamada deegaanka ayaa la sheegay ilaa iyo afar kamid ah in ay ku geeriyoodeen weerarkan oo sida la sheegay al-shabaab ay u adeegsatay gawaarida loo yaqaano leyla cadaawid ah, oo dadka ay iskaga kala gooshaan gobolada dhexe iyo magaalada muqdisho gawaarida ayaa waxaa la sheegay in ay ku tageen laba gaari ee eh, kooxda al-shabaab oo gawaaridaas ah iyadoo dagaal qaraar uu ku dhex maray ciidamada deegaanka iyaga kaas oo muddo kooban socday afarta ruux ee ka dhimatay ciidamada deegaanka ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen ciidamada macawiisleyda loo yaqaan ee ku sugan deegaanadaas oo dagaal adag kula jiro kooxda al-shabaab muddo dhowr gooboodna kula dagaalamay ilaa iyo dhowr mar ciidamada deegaanka waxaa sidoo kale la sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ay gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday dagaalka oo muddo socday ayaana la sheegay in ugu dambeyntii al-shabaab ay halkaasi iskaga tagtay amaba ay ka tagtay dagaalka goobtii ay ku gashay iyagoo gawaaridoodii ku naqday gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf kulmiye ayaan wax ka weydiiyey xaalka goobtii lagu dagaalamay iyo dagaalka sida uu ku bilowday inta uu socday iyo waxa ka dhashayba waa dhowahay deegaanka hudley ayay kooxda khawaarijta weerar gaadmaha saakay eh, ay kusoo qaadeen iyagoo watay gawaaridan eh, loo yaqaano leyla calaawid oo laba ah wararkaas runtii oo iyagu isku soo ekesiiyey dad shacab ah marka iyagoona dee rag eh, meesha joogay oo ciidamada macagsiyada ka tirsanay ayay afar uga dileen kadibna way isaga carareen meesha isla islamarkiina runtii ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ayaa gaaray waana isaga carareen marka intaas ayaa meeshaas ka dhacday walaal kasaaruhu muxuu la egyahay marka meesha ka dhashay saraaha afar ayaa dhimasho ah oo meesha ay ku dilaan khawaarijtu oo warar gaadmaha ay kusoo qaadeen laakiinse meesha la layihaada howley waxay tagtaa degmada caldheer maadaama ay meelaha si tuugeysi ah ay kusoo galaan kooxda khawaarijtu iyagoo dad shacaba isku soo ekeysiiya ayay meesha yimideen afar kamida ah, ciidamada awsleyda ayayna meeshaas ku dileen Ehm, kadibna way soo carareen meesha way isaga baxsadeen ehm, markay ku yar heleen in ciidamada ehm, deegaanka iyo ciidamada xooga dalka ay kusoo wajahan yihiin ciidamada deegaanka meesha miyay ku sugnaayeen oo fariisimo u yeela mise meesha ciidamada deegaanka ayaa ku sugnaa sidaas ayayna marka ay kusoo gaareen kusoo weerar gaadna ay kusoo qaadeen kuwaritu Ehm, koletana ehm, baaris ayaan wadnaa sidii wuxuu ehm, u dhexdaa maaragtay u hoosaadiyey ama u jaajuusay arrimahaasna waa ku daba jirnaa iyana waa kasoo qaban doonaa waana kagun gaari doonaa insha allahu tacaala qaabka weerarka u dhacay xog naga siin kartaa qaabka weerarka u dhacay khawaarijta laba baabuur oo nooca liila calaawida loo yaqaano ayay soo wateen dad shacaba ay iskusoo ekeysiiyeen sidaas gaadmadaas ayay meesha kusoo galeen marka sidaasaan xogta ku haynaa iyana waa waxay dhamanaa dib ayaan ka tafatiri doonaa baarisaan wadnaa goorma ayay ahayd marka weerarka ay kusoo qaadayaan marka deegaanka ay ciidamada deegaanka ku sugan yihiin xilliga ay khawaarijta ay weerarka ay soo qaadeen waxawaaye abaare saacaddu waxay ku beegneed saacaddu waxay ku beegneed xilliga weerarka soo qaadayeen afartii shantii oo dhiman afar diro ay weerarka kusoo qaadeen xulli oo barqanimo oo barqanimo maxaa ka jira in dad shacaba ay ku dileen halkaas oo ciidamada deegaanka ka baxsan E, afarta ay dileen waa afar qofood oo ka tirsan ciidamada macuuslida marka waana la dagaalameyn ayaga laftoodana dee dhimasho la-aan ma isnaan ahayn oo iyo dhaawac intaba way u geysteen marka afartaasna dee waa ku shahiideen meesha waqtigoodaana galay cid nolo loo ballan qaadana ma jirto laakiin si geesinimada ayay u dhinteen antagaas dad nolosha ay ku wateen ma jiraa dadkaas runtii e, maadada aan gurmud dadkii ay meesha ay weli ku sugan yihiin eh, waxyaabaha kale dib aan ka xaqiijin doonaa wixii eh, saxana waa mm-hmm. eh, soo bandhigi doonaa waana soo sheegi doonaa insha allahu tacaala laakiin dhimashadu waxaan ku xaqiijinaa inay afarta waa gartay ciidamada deegaankii halkaasi ku sugan marka imisey gaarayaan tiradooda qiyaastii runtii ciidamada deegaanku waxay shabaab u babaa karaan ama khawaarijta u babaa karaan ma ahan waa ciidamadii u diyaarsan inay ka xirib tiraan galmudug waana ciidamo maaragtay eh, garaadkooda iyo tayadooda heer aada u sareysa marka tiradoodana dee wax shabaab ay babac dhigi karaan maahan waa ciidamo u diyaarsan inay ka sifeeyaan galmudug intay kaga sugan yihiin marka tiradana inaan hadda kuu sheegaho sax maahan eh, maadaaba ay hawl ciidan tahay laakiin waxaan kuu sheegaya ciidamadaas inay yihiin ciidamo deegaanka eh, galmudug ka arigtiri lahaa kooxda khawaarijta shabaab ciidamada deegaankai halkaasi ku sugan ma waxaa jira khilaaf dhexdooda ah oo ka dhexeeyey oo keentay in ay ciidamadu ay ku kala jabnaadaan inta dagaalkan lagu soo qaaday weerarkan gaadmada ah waxba yaraatee meeshaan shaki ah ma jiro ama ciidamada deegaanka dhan walba ay yihiin waa dad maaragtay isku gurmadaha walaalo ah hal cadow leh marka waxyaabahaas xasaasiyada noocaasi meeshan kama jirto waa dad hadafkooda yahay inay shabaab iska kariyaan marka dad waxyaabahaas ugu hantana ma ahan waa dad maaragta isku niyad ah qalbigoodana hal meel wada jeedo marka waxyaabahaas waxba kama jiraan habacsanaan inay muuqato makula tahay maadaama ay ciidamada deegaanka weerar ay kusoo qaadeen laba gaari oo leila calaawi oo keliya aadna ay u tiro badan yihin sidaad noo sheegtay maadada degmada oley waxay hoos tagtaa walaalow caldeer shidahan hore ku sheegay degmada caldeer ayay hoos tagtaa ciidamadanuna xuduudka waxay ku sugan yihiin degmada xaradheere maadada hodley ee dhinaca caldeer hoos tagto shan nin oo meesha war control joogtay ayay nimanku khawaarista ay ku wareereen maahane ciidamada deegaanku waxaaba yaraatee isku gurmidlaaan ah dhexdooda kama jirto marka maadaama ay xuduudkii degmada hotimaada ay ka baxsan tahay hmm. gurmud ayay haddana ugu tageen oo dadkii ugu horreeyay gurmuda ciidamada deegaanka ay ahayeen oo gaashanay hmm. militariga milatariga dowlada federaalk waayahay maadaama aad degmada xardheere ee maamulkeedii aad tahay sidoo kalena ay deegaankan ay u jirto ilaayo afartan kilomitr qiyaastii maxaad ku takulaysan ciidamada deegaanka halkaasi ku sugan dagaalka kula jira al-shabaab ciidamada deegaanku runtii madax jooga deegaankoodii waa xuquuq ayay ku leeyihiin garab istaag ayay ku leeyihiin maamulkuna maamulkoodii waaye eh, waa maamulkii ay maaragtay eh, oo amirta ay ka qaadanayeen waa maamulkii aan ku hogaaminayay ciribtirka kooxda khawaarijta al-shabaab ciidanku ciidankeeni waaye maxaad ku taakulaysan inaad su-aashaas weydiidaba ma aysan ahayn maadaaba ay yihiin ciidamadeeni ciidamadu aan hormuud ku ahayn marka taasi waa sadar muuqda su aal ka dhan dhanwalal hadda xaggee la geeyey meydkoodii xubnihii lagudila halkaas ee dagaal ku dhintay Eh, deegaankoodii ayay ku dhinteen jihaad ayay ku dhinteen naftooda iyo maalkooda iyo adligooda iyo diintooda iyo dalkooda intii ay difaacanayeen marka meeshii ay ku dhinteen eh, waa meeshoodii wadankoodii degaankoodii wey bartaa lagu aasaya marka wax haba yaraato oo dhib kale oo jiro ama meel loo qaaday ma jirta waaya ma jirtaa in xar dheere la keenay sidaasan ugu maqaalaha eh, dadkaas deegaankooda ayaa lagu aasaya deegaankoodii ayagoo difaacanaya ku dhinteen waa shahiid ilaahay xaggiisaasaan uga rajeynayna insha allah runtii howlgalku dee sidaa la socoto walaalow howlgal joogsanaya maahan gaadmool bay qaadaan iyo de dhagarta waa lagu yaqaanaa laakiin dee soojignaan dheeriyana dee ciidamada deegaanku horey way u qabeen waana u diyaarsan yihiin dagaalkana dee maahan dagaal joogsanaya meelaha ay ku jiraanna waa laisaga isaga doonaa waana u aari doonaa afarta naga shiida insha allahu tacaala yuusuf kulmiye gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug oo aan wax ka weydiinayay dagaal qaraar oo maanta deegaanka hoodley ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku dhex maray halkaas oo khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen dagaalkan ayaana maanta barqadii ka dhacay halkaas gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gees waagaag saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka xogwaraysiyoda kaga imaanaya idaacadda kulmiye magaalada muqdisho iminkan haddii aynu eegno madaxweynihii hore hirshabeelle waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xogayaha guud ee ururgoboleedka higaad qodobkan dib ayaan ugu noqon doonaa balse xubnaha baarlamaanka puntland ayaa maalinta berita ah waxaa loogu yeeray kulan degdeg ah kadib go-aan kasoo baxay maxkamadda dastuuriga maanta oo ay ku laashay ku darsi ay sameysteen xildhibaanada ah puntland oo ah muddo hal sano ah ama labaiyo toban bilood taasoo ka dhigan in ka dabayaaqadiisa sanadkaas ay xildhibaanada muddaxileedkooda uu dhammaanayo halkaas oo ay doonayaan in ay markaas doorashadooda ay dhacdo xildhibaanada kudarsiga xukuumadda iyo baarlamanka puntland ayaa markaa khilaaf markaa ka dhex dhashay kadib markii ay baarlamanka ku sameysteen kudarsi halka xukuumaddana ay kasoo horjeysatay arrinkaas oo iyaduna ay sheegtay in doorashada la wada qabanayo khilaafka ka taagan doorashada puntland ayaa cirka isku sii shariirtay waxaana maalinta berita ah laga cabsi qabaa in xildhibaanadu ay go-aano kale ka soo saaraan oo eh, isdiidaya kulanka ay yeelan doonaan xildhibaan saleebaan faarax ciise oo ah xildhibaan hore baarlamanka puntland ka mid ahaa ayaa wax ka weydiiyay waxaa laga filan kara maalinta berita ah kulanka xildhibaanada maamulka puntland ay yeelanayaan iyo go-aankii maanta ee kasoo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee puntland sida uu dhignaaba waa maxkamadda puntland waxay qayb ka khilaafka siyaasadeed ee jeedsamay puntland maxkamadda dastuuriga ah waxaana kiisas horyaala oo ay ka indhadabatay iyadoo eegeysa rabitaanka madaxtooyada darteed ay sababeen in dhibaato dhacdo in dhib dhacdo in dhimasho dhacdo in barakac dad shacaba dhacaan in khalkhal amni dhaco in khilaaf siyaasadeed dhaco marka maxkamadda dastuuriga ee puntland maaha go-aanka ay gaartay sharci ahaan khalad iyo sax dhankaa kama eegeyna laakiin waa go-aan maxkamada dastuuriga ahay qabitaankii madaxweynaha ee khilaafka siyaasadeed ee taagnaa ee baarlamanka iyo madaxtooyada muddadu ka dhamaatay waa aan labaduba sharciyad isku haysane qolo waliba ay qabqab iyo boob gaara doonayso aan labaduba qoloba midna wada sharciyada ku socon ay maxkamada dastuuriga ahay sidii khilaafyadii horeeto ee siyaasadeed ee jirayba ay mar walba u ahayd waax ka tagsan madaxtooyada haddana waxay ku hadashay waa go-aankii afkii madaxweynaha ku hadashay maxkamadda go-aankaasi ay gaartay muxuu ka bedeli karaa go-aankii xildhibaanada hore ay u gaareen ay ahaa darsiga muddada laba iyo tobanka bilood ah daban maxkamadda go-aankeedu wuxuu shaqaynayaa hadda sharciyada wadanka shaqaynayso hmm. go-aankeeduna wuxuu antax noqonaya markay tahay maxkamad dhexdhexaada loo arko hmm. baarlamanku sidaad la socotaan ismaa go-aan soo saaray ismada go-aankay soo saareen waxay dhaheen doorashadii lixdan iyo lixdaha lagu laabto la soo doorto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkana ha doorteen baarlamanku go-aankii ismada ay soo saareen muu hogaansamin isma kalaa fadhiistay waxay dhaheen baarlamanka mudaxileed kooda hasan ha lagu daro iyaguna madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ha doortee go-aankii dambe iyaga extensionka usaleynayay bay qaateen siciid awal diidanaa in doorasha dalka ka dhaco third january oo ay baarlamanka kuwada socdeen extension inay wada samaystaan markuu arkay baarlamankii keligood in extension loo sameeyey heshiiska waxay ku ahaayeen baarlamankii ka baxay baarlamanka dhacduguna doorashaada anaguna extenshonki baan daawanayna buusna wuxuu ka hormariyey kulliga waa wada dhacnay doorashaan aad wa gartay khilaafka siyaasadeed meesha ka jira ee baarlamanka iyo xukuumadda ka jira waa khilaaf awal ay ku wada socdeen dulmi awal ay ku wada socdeen muddo kororsi oo oh, iyaga dhexdoodii ay isaga baxeen markii qolo si gaara u aragtay xilgaada ah, odayaashii dhaqanka go-aanka gaareen ay ka heshay marka dadka danaynaya xukunka puntland inay yimaadaan ama puntland xasilooyin doorasho ka dhacdo umamadooda go-aamadooda siyaasada ay qaadanayaan go-aamo hay-ada dawladeed uma arkaan go-aamo kooxaysan oo labada kooxoodba qolo waliba masaalixiyadu siyaasadeed iyo sadgursi ay ka doonayso bay u arkaan khilaafkana sii dhagaajinaysa maxkamadda dastuuriga dabcan ilaa toddoba dacwadood baa la geeyey lix bilood toddoba bilood baa qaybtood yaala qaybbaa inta ay dhegaysatay ristoonda dastuuriga ah go-aanka markii soo saaree madaxweynuhu amarku bixiyey runtii xubnaha maxkamadda dastuuriga ah xubno badan oo sharafka ku jira laakiin guddoonka waxa ay u shaqeynayaan agaasimo waaxeeda ka amar qaata madaxtooyada oo kaleeto waana sababta aan marna go-aanadooda macna u yeelanay baarlamaanka puntland marka beri maxaa laga filan karaa oo ku dhaqaaqi karaa isleedaha dabcan waxaa la sugi karaa keliya inay saarama kuberiyana fadhiistaan si hmm. buuqle ay go-aamo khaldan usoo saaraan haday doona waxay dhihi karaan maxkamadan kala dirnay haday doonaan xukuumadan baalgaraynay go-aamo khaldan oo jahwareerina waxaana anigu tuunsanahay hmm. inay isla ogyihiin madaxtooyada iyo baarlamaanku in khilaaf siyaasadeed la abuuro si muddada waktiga doorashada loo dhaafo oo sideeda january iyadoo iyagu is haystaan hmm. dadki kalena eeganayaan siyaasiyiinta mucaaradka in sidaa muddo kororsi ay ku samaystaan oo dhaqan jirinima runti aan dhaqan dowladnimo ahayn baa labadaba ka muuqda dhaqanka jirinimada ay madaxtooyadu ku dhaqmayso buu isna ku dhaqmi karaa iska dhaqan karo iska jirinimabu isna qaadan karaa waxay donan bay dhigi karaan xukuma inay dhahaan sibadan aan waxba ka qaadno iyaguna marka waa iska waa iska wa wa wa wa wa hay-adahan dawladu xiliga hay-ada dawlad lama dhigi karo waxa ay samaynayaan sadexdood qeybood labaatan beri baa ka wada dhiman baarlamankana waxaa ka dhiman eh, dabcan soddonka bisha sadexdood ka dhamaanaya labaatan beri baa u dhiman madaxtooyada labaatan iyo sideed beri baa u dhiman marka hay-ado dawladeedna xilliga xilliga dalka doorasho ku jiri lahaa wey fawdo iyo rabshad iyo qalalaaso siyaasadeed iyo waxa weeye dalkii inay ka foojeliyaan bay ka shaqeynayaan marka wax la aqbali kariyo wax laga sii aamusi karo midna haddii ay baarlamaankii iyo xukuumaddii ay loolan sidaas u galaan xalku muxuu noqon karaa sideesa lagu xalin karaa khilaafkaas mar kale xukuumaddii iyo baarlamaankii ka dhex qarxay ee saameynta ku yeelanaya muddada lagu ballansanayo doorashada ay dhacdo dadki reer puntland ee dalada mucaaradkeeda puntland culimadii puntland dhaqanka puntland siyaasiyiinta kale madaxa banaana ah, waxa la inay isu yimaadaan dalkana badbaadiyaan kooxdan xadagoonimo lama dhigi karane maafiyada ah oo dhaqama hadda siday u wadaan oo isu jijiidanayaan ay ka muuqato waxay isla ogyihiin ay dalka ku jahawareerayay tahay in faham loo dalkan laga badbaadiyo iyay taha marka cidda mas-uuliyaddaas qaadanaysa ee hogaankii doorashooyinka iyo ee qaban qaabada iyo qabashada doorashadaas ee hogaamin karta dalada mucaaradka puntland waxaa laga rabaa inay guddiga doorashada hore ku dhawaaqday soo saarda go-aankii simadana ku shaqayso ismadii dhaqanka iyo culimaauldiinka iyo ganacsatada iyo mucaaradka puntland ba inay doorasho ka qabtaan ka madax banaan kooxahan maafiyada haysaxaysanaya xildhibaanada maxaa u diiday iyaga inay doorasho galaan oo qeyb ay ka naqdaan doorashada la aadayo oo lagusooxildhibaanada xildhibaanada iyo madaxtooyaduba waxay heshiis ku hayeen doorasho inay helaan hay igsimaa go-aan soo saaray mm. waxay dhaheen dalki doorasho aadaya labada kooxood bay ka hor markuu kulaal soo saaray waa baarlamankaa joogo madaxtooya doorashahaas ahaa aado waa qabteen kuwana waa ka hadday ismadaas ma dhihi lahaayeen madaxtooyada hal sana ugu darnay labaduba waa qaadan lahaayeen marka waa dhaqan dhaqan aada u ahdan dawladnimada dalka iyo dadka iyo xasiloonida wadanka oo dhaqan maasiyanimo ah labaduba ku dhaqmaya marka arrin u in lagu baraarugo dalkana laga badbaadiyo ugu dambeyntii xaalku muxuu noqon karaa marka sideese lagu xalin karaa khilaafkan doorashada nimankaan maafiyada in laga tashado dad kale xaliga ah reer puntland isu yimaadaan badbaadiyaan xildhibaan hore oo xildhibaanada ah baarlamaanka puntland kasoo mid ahaa ayuu ahaa saleebaan faarax ciise oo aan wax ka weydiinayay xaalka ee khilaafka siyaasadeed ama doorasho ee ka jira deegaanada puntland muddooyinkii ugu dambeeyana soo jiitamayay iyadoo sidoo kalena xildhibaanada kulan deg deg ah oo laga soo hormariyay waqtigii loogu talagalay maalinta berri ah laisugu yeeray kadib go-aan ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ah ee puntland oo lagu laalay go-aan horey ay u meelmariyeen baarlamaanka oo ahaa ku darsi ay sameysteen muddo hal sano ah gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira wux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa degeysanaysaan qaybii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaan eegaynaa waxaa madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle loo magacaabay ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur-goboleedka IGAD waxaana eh, magacaabistiisa ah ay imaaneysaa iyadoo Soomaaliya ay in badan doon doondooneysay jagadan ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur-goboleedka IGAD waxaana sidoo kale la sheegay in ay Soomaaliya markan ay ku guuleysatay eh, diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah maadaama ay xubintan muhiimka ah ay qaadatay tan ayaana la sheegay inay ka dhigi doonto guulo soomaaliya usoo hoynayo ama guulaha ay soo hoynayso dowladda dhexe sanadadii ugu dambeeyey amaba bilihii ugu dambeeyey ay qeyb ka tahay in qof soomaali ah uu gaaro darajadaas waxaana qofkii ugu horeeyay ayuuna noqonayaa aan idhaahdayay madaxweynaha ah, madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare kaas oo soomaali ah jagadana qabta soomaaliya ayaa waxaa inta badan ay ka mid ahaan jirtay urgoboleedka igad balse ma aysan ahaan jirin xubnaha looga dambeeyo go-aanada iyo arrimaha masiiriga ah ee ururada amaba dowladaha ku bohoobay ururkan loogu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracangabagabadii barnaamij wax korays ayaan isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaane kalamaane nimayow amuuraha jira waaba abiyuuse istarees xun bay igu fureen xalay alleelkiiye aniguna onlayn baan ahaa waase aamusaye goor ay aroor hore tahaan sii abdhaydsade ama kaagu waa badan yihiiyo oohinbays xigaye inta eray samaysana anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono waa qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaacdaaye ummaddaan iswada dooxataan kala ilaashaaye iminkaan ku oran tihiin ma ahna oo keeye animaal sidiisay noqdeen ama buugaartiiye aqliguu dhiliid yidhi dadkani waanad aragtaane mentaleejku waa gaaban yahay ama aqoontiiye ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoode ebtelada intii hurinaysaa waa istubudiine anigaa abwaankooda ahe waan ehbinayaay afkii ay fahmaayaanba waan ku aqrinayaaye intaad birri midkuu aarilaa ku dilayso adiguna of baad noqoniyo ehelki laayaaye isoobdhaha dagaalada ragyo waada jaranteeneaimsori bikaws ayka amaano leerimaynus ammaantoy kudhacay meedan maqal ahay ah maskaxda laga abaarubay warkalamaanay siyaasadu inay aanfa tahay aadmigana waasho aqligana wax yeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay warkalamaanay aniguna waxbaan eersadoon idin ogaysiine abwaannimadu heerkay tahaan la ashqaraaraaye afar heesa ruuxii unkaa maanta eeldhigaye inkastoo ifkaan weli jiraan odaya waa weyne arad baa ku dhacay maansadoo gabay agoonowye ninkii gabar ardaa seexsadoo inaan u xoogowday aqoolxumo u gaariyo haddaan iima laga sheegin qalme ugub irmaan soocan iyo aarmi iyo qaaje mar inuu adduun u hoshadow amarku taagleeyo ida madax madow iyo markii aricad loo geeyo afka inuu la eedoo gacmaha yaab la amakaago waa dhaqan awowiyo abkow soo ahaan jiraye abyankaa dhexsada jeer haddii odayo loo doono ee banadartii laga yaho eexad laga dhowro gartukay ahaan iyo ninkii laga adkaa doono ilowshuu ma fiicnee haddaan kala aqoon waayo abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaan tahqiiqayey iyadaa nagaysana dadkan ee helo weeyaan war kalamaale ariga iyo lood iyo geela dhalay ee helo weeyaane waxa awrta loo eedayaa edabdarraan weeye aryaadhaha ma waadan maqlina hududkii ilduufe eedeeyey nabi saleeban somaoran oran ilaalan ku maqnaaya yaamaan war kalamaaney eesantolanje afartan san afartansan kudhood walaagoon haysana waa mayniinka aayasan aryaadhaha war ma haysiina degaanka ceel dheere ee gobolka galgaduud ka tirsan laba wiiloo walaala dilaa oo mid macallin yahay midna dhakhtar yaha ayaa lagu dilay kaaga darana wiilka dhakhtarkaa safarow ka yimid oo saacado kooban ow jooga maamulka degaanka ceeldheere oo waramayna waxay dhaheen dhacdadaas aadka u fooshaxun waxaan ku tirinaynaa al-shabaab ciidamada ammaankuna waa ku raad joogaan inay soo qabtaanna si degdegahan u rajayhaynaa war bulshada haddii dhakhaatiirta macallimiinta laga laayo sow indhaha lagama ridi maxaa soo baxaaya wh warni horma leegne kii walog dil kii laog dil ogaanta naftiis dil si walba lama ogaana war kalamaanay eh. qaabkii ay u dhaqmaysay muddo kooxda khawaarij haddii aan ka qisoodo ama daaha ka qaado eh. muslim qaalis ahaay oon cidiqaan ku lahayn oon qadaf geysan xumaana eh. in qudhiisa la gooyo keliyay u qumaanay wax kalooy qabataahay khawaarij ma jiraan dad ibliis u qafaalan oo awaamiirta ka qaataan ku qiyaasi karna axmedow hees hore loo qaadaan anna qaadi rabaa ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadua laba aan isqaadi karinoon weligood isqabahayn wareedhaha kalemaanay haddii eedaha la tiriyo lama koobi kare waxaan dhihi lahaa allow ummaddeenna asqaad dishay itaal ma hayaana ilkhayr low keen allow amankaaga intaanan fariir la sii abjamaynay adaanna ogaay allow qurba aadis ilwaad ma lehee dalkeenna udgaaya u yeel allow abtirkeennu ma eegis xume amraadulqabiilka urnooga jihey allow isirkeenna ammaan geli iyo dhammaan ibtilaadka dhacaaya ka ood allow aqligeennu qoyskii matal sheehankeenna albaaban irshaad u yabo allow ikhtilaafku ma aayo wacnee uurkeenna iyo laabta xumaan ka idlee allow ajasheennu intaysan imaan wax aan beerri eedno afkeenna ka dhowre war bislow nin wali intaas ka darafaday ando'aysanee dhaha allow diriir sokeeye olaad dooniimayne naga damii olaadaha amiindhaha dadweyno amiindhaha dadweyno war kalemaanay dilka iyo dhibaatada un keliya in lagu mashquula maahane horumarka in la fiiriyo weeye galmudug magaalo xeebeedka hobyo shir weynaa lagu qabtay oo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshadoo kala duwan ka soo qayb galeen waxaana looga hadlay dhismaha dekadda hobyo oo la bilaabayo iyo sidii loo maalgashan lahaa madaxweynaha galmudug qoorqooroo ka hadlana wuxuu yidhi dekadda hobyo dhismaheeda muddo dheera lagu taamayey balse maanta waxaa sharaf iyo farxad iyo wanaag noo ah inaan noqono kuwa goobjooga ka ah himiladaas muddo muujada soo jirta markii la dhabaynayey wax alla wixii loo baahnaayo lagu dhisi lahaa iyo farsamo farsamayaqaanadii dhisi lahaana waa diyaar buu yidhi dhismaha degedda hubyana waxay faa'iida u tahay laga bilaabo gobolada dhexe ilaa soomaaliya oo dhan ilaa waddamada geeska afrika war madwiine gorgor wali beerey jaladhoobada kii ka dhuuntow dhibka diidow dhahalkumalihid warbow maxaa iska daalanaysaa galcad baaba xoogaa u jidhay maa kala soo degtaanin waar walla weynayta kadib caalamiga ahayd baa doonaysaan la tartantaan reer galagala kasin hataa buru arogdeene madishiidaaga dijiya ansha aadamadoow iyonay lafta garante kadabaraawanta kuhim diraasan isin war kalemaanay war ma haysaanoo soomaalidu ayaantan horumar siyaasadeeday ku tillaabsanaysaae ururada caalamiga iyo kuwa gobolkana hogaamintooday la wareegaysaae urur goboleedka igad waxaa madax ka noqday madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare kollay taba waan hubaayo maxamed cabdi waare fuusta daloosho in la dhaamiyo ku talin maayo war waare shidan aaba shidan miyuu ku celiye aryaadhaha samigay cabdulo la yaaban hor horumarka la gaaray dadka diidan wuxuu yidhi how hadii laa qabto wax quurxoon kan qaylihayaaxow ah qaarsoon hadii laa qabto wax quurxoon kan qaylihaya ah u qaarsoonwarba war ma haysaanina magaalada ganacsiga ee buntland ee boosaaso ciidamo gadoodsan baa hadda kala xidhay waxayna ka cabanayaan baa layidhi mushaar la'aan war bashiirow ciidankaas mushaarjo kambeynalkagale aan maleeyey ku dayo buntland ku dayo sideey dowladdeedii tahay ma erijarneede waar ilmaadeerayaal wax walba ka hadashee gooja cadda maxaa laga yidhi warkalamaanay war ma haysaane la yidhi hub kiimika oo sunahoo halisa oo israa'iil wadatay baa xamaas la wareegeen wh awsha amerikan ahan dhiibay war isiis laga gartaa hawshiisa lagu dila haa la yidhi hubka kii wax ku laayin raba in lagu laayo waa waajib war israa'iil waa qirata hubkaa in laga qabsaday maraykankana saacadaha soo socdaa la filayaa inuu qira doono waar juukhaan kuunkaana meel buu ka hanjabayay baa la lahaa <laughs> waa soo daahira dulme ma duug waa soo daahira yaleeri warkalamaanay waxaa la yidhi afjaaqda afjaaqda ilduufka afduufka ujeedliyi heeska humaagisi raaca hilowwu aroorka anfaaci kudoonka ooraahku macaashka abwaaniska yeelka waxaa u astaana ablaynna xurbeela la ku raadi ammaanta waxaanad ahayne ogaalxumaroorka tixraac cerayraaca sugaan aslidiidka tusaale asqoodka sidii orgi qooqan habeenalalaadka waxaanad ahaa nin amuura kulaaca saluug ablidiidka abuura kufaanka rag baa ku adeegta waxaanay ahayne ka daaya dhaayeelka sugaanta ku oogan fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo